bsmi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin qaala almualifu raximahu allahu tacaala wa qowluhu wa huwa shadiidu lmixaal wa qowluhu wamakaruu wamakara allahu wallahu khayru lmaakiriin ilaa aakhirih eh, kitaabkii alcaqiida alwaasitiya aan ku dhex jirnay eh, qeybtii biasmaai illaahi wa sifaatihi gaar ahaan markaasaa wuxuu musanifka meeshan ku sheegay ithbaatu almakri wاlkeydi lilahi tabaaraka wa tacaala muqayadayni waxaa le wuxuu leeyahy wa mima yajibu اliimaanu bihi maa warada fi qowlihi tacaala wa huwa shadiid اlmixaal wa huwa ilaahay shadiid اlmixaal weeyaan awooddiisa allahay badan tahay haddii mixaal min alxawl laga keenay wa hwa alquwa falaa ishkaala fi dalika lianna min sifaatihi tacaala alquwa in allaha huwa arazaaqu du lquwati almatiin ayaan soo marnay haddii mixaalkaas min alxiila ay tahay bimacna almakri walkeydi bay lamid tahay oo midda ka dambeysay ay la macno tahay markaa eh, sifatu eh, maxaan ku iraahdaa eh, shadiid lmixaal sifatu lmixaal baa ilaahay loo sugaya wa huwa ilaahay shadiid lmixaal weeyaan xiiladiisa allaha ay adag tahay marka almixaal haddii bimacna min alxiila laga keenay wa huwa qowl liahli اlcilmi fa amruhu waadix sida kuwa noogu dambaysa ay ku imaan doontaa makrigi iyo keydka iyo markaasaan fasiri doonaa haddii calىa qowli اlakhariina wa huwa shadiid اlmixaal min alxawl laga keenayna bimacna اlquwa ayadana ishkaal ma laha wa qaala tacaala wamakaruu wamakara allahu wallahu khayru lmaakiriin wamakaruu way hagarsadeen wamakara allahu ilaahayna wuu makarsaday wallaahu ilaahay khayru lmaakiriina weeyaan fiiri hadeertaan asigoo muqayad ah oo khayru lmaakiriinna ilaahay waa loo sugay asoo ficil ahna waa loo sugay makriga laba macniyuu ku yimaadaa makriga bmacna alkhidaac walkhiyaana wuu ku yimaadaa wa hada muxaalu cala اllahi tacaala makriga macnaha kale uu ku yimaada wahwa aladii yuthbatu lilahi huwa altawasulu biasbaabi khafiya liiqaaci اlkhasmi min xayثu laa yashcur qofkii khasmiga ama cadowga ilaahay ahaa meel uusan wax ka filaynin ee dhibaato lagaga dhuftaa la yidhaahda fiiri hadda mithaal ahaan aayaddan wa wa makar allahu wallaahu khayru lmaakiriin aali cimraan bay ku jirtaa waana nabiyullaahi ciisa calayhi salaam bayay ku soo aroortay qoladii markii ay go-aansadeen yahuudi ahayd inay nebiyullaahi ciisa ay dilaan makri waay nebigaas inay macnaha ay khidaac ku sameeyaan khadri oo ay dilaan ay go-aansadeen wixii ay go-aansadeen dariiqadoodii dariiqa ka qarsoon oysan ogeyn ba ayaga lagu qabtay oo waa maxay ninkii uu banbaxay nebi ciisaa inuu dilay calayhi salaam markii uu hawshii inuu fuliyo ou rabay ilaahay nebi ciisa korow u qaaday markaasaa suuradii nebi ciise ou lahaa yaa ninkan korkiisa la saaray markii ou laabtay yaa waxaa la yidhi ayna ayna saaxibunaa wa ayna ciisa ishkaaliyaday noqotay haddii ninkan ciise ou yahay ayna saaxibunaa hadduu uu ninkan saaxiibkeena yahayne ayna ciisa markaasay yidhahdeen kan waa ciisa asaana saaxibkeeni dilay waa inan dilnaa asigii baa marka saas ku dileen fiiri marka makrigii ay wateen inay khadri ku sameeyaan ciise si dhagar a ku dilaan yaa ilaahay xiiladiibuu ku dabagidi oo ayagiibaa ninkii wax inuu furiya muaamalada loogu talagalay baa lagu dilay meeshi marka way hagardaamaynay sameeyeen ilaahay baa makriga ku celiyay ayaga markaan bimacnaa ana allaha ataa ilayhi min xayثu laa yashcuruun ataahum allahu min xayثu lam yaxtasibuu ay la macno tahay marka wmakaruu wamakar allah wallahu khayru اmaakiriin inta oo eh, ilaahay subxaanahu wa tacaala eh, qofka ku disho ama eh, makruuh ku rido dariiqa ayna iska malaynaynin ilaahay baa ugu khayr badan marka ilaahay <clears throat> makri oo bimacna alkhiyaana walaa bimacna alkhidaac ma aha laakiin xumaanta ay wateen baa lagu daba rogay marka nooc min almakri weeyaan ayib tan kalena waxa weeyaan marka waxaa laleeyahay ilaahay maakiru makar allaahu oo ficil ahaan waa loo sugaya wallahu khayru lmaakiriina asigoo muqayad ahoo mudaaf ila alkhayriya ana waa loo samaynaya laakiin ism mutlaq ah lama dhaha ilaahay maakir waa min asmaa'ihi ka mid ma ah lianna alafcaala awsac min alasmaa sidaasay culammada yidhaahdeen yacni ficil kasta ilaahay uu sameeyo isim loogama ishtiqaaqan karo waataan sifadiin aan hore usoo sheegnay marka maakir min asmaa'ihi ka mid ma ah laakiin waxa weeyaan wallaahu khayru lmaakiriin asoo muqayade waa laleeyahay wayamkuruuna wayamkuru allahu asoo muqaabala iyo taqyiid lagu sheegayna waa lagu sifayn karaa alkufaar yamkuruuna diin allahi wallahu yamkuruhum waa la dhihi karaa sidaas oo kale wmakaruu makran wmakarnaa makran wahum laa yashcuruun tan waa muqaabaladii wmakaruu way hagardaamiyeen oy hagarsadeen makran ilaahayna wxuu wmakarna makran annagana waan makarkii baan u abaabulnay wahum laa yashcuruun fiir lafdiga tafsiirkiisa asaa wada wahum laa yashcuruun aayaddan waxa weeyaan fii suurati namli waxay ku soo degtay qisatu nabiy laahi صاaلح و إلى ثموda أkhاaهم صاaلحا an اعبd اللaha faإida hm فريqاn يkhtaصimuun laba qeybay kala noqdeen qeyb ka mid ah waxaa ka mid ahay sagaal nin wa kaana fi اlmadinaةi تiscaة rahdi yufsiduuna fi اlأrضi walaa yuslixuun qaaluu تaqاasamuu bالlahi lanubayitanahu وأhlahu ثuma lanaquulana liwaliyihi ma shahidna mahlika أhlihi wa inaa lasaadiquun w makaruu makran wmakarnaa makran wahum laa yashcuruun aayaddi saas sagaal nin baa tashtay nebi nebiga oo saalixa waabana dhibay yidhahdeen khilaafu noo keenay ummaddii ummadiibuu kala qeybiyey marka dadkii markii isku dhex yaacsiinay arkeen ee qolo gooni intay u shirtay yay go-aan gaareen markaasay yidhaahdeen annagoon labada fariiq ka war warhaysanin sien mushkiladan u dhammayno aan ka takhalusno go-aankii ay gaareen marka nebiga inay dilaan markay inay ku fuliyaan ay rabeen iyo ayaga dilka lagu fuliya fiiri marka waxaa weeyaan makri ma oo bimacna khidaac ma aha laakin jazaan liafcaalihim wa saniicihim go-aankay rabeen inay fuliyaan yaa ayaga lagu fuliye fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim annaa damarnaahum wa qowmahum ajmaciin isla markii ciqaaba ilaahay korka soo dejiyey markii in hooshi fuliyaan ay ugu talagaleen saacatu sifir soo gaaray yaa ciqaab kor laga soo dejiyay ayaga iyo qoomkooda israaciyey marka fiiri makrigun baa lagu dabagediya ayaga marka wa makaruu makran wa makarnaa makran wahum laa yashcuruun marka ithbaatu makri اllaahi tacaala calaa maa yaliiqu bihi oo macnaheediina ay tahay asbaab dadki ayna garan karin oo meel wax kaga imaanay u malayn karin yaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku ciqaabay waa juz min almakri weeyaan sidaas oo kale nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka wayamkuruuna wayamkuru allah wallahu khayru lmaakiriin markii qoraysh go-aan ay gaartay bimushaarikati ibliis ay ku gaareen go-aan in qabiilo kasta nin shaab ay ka doortaan ee nebiga caawo markuu jeeftana ay dilaan xataa yatafaraqa damuhu bayna alqabaa'ili falaa yakuunu lahum liqabiilatihi mutaalaba waatay guriga ay hareereeyeen ay usoo fadhiisteen marka maxay wataan makri oo bimacna alkhidaac waalkhiyaana ah yay wataan inay nebiga dilaan makrigoo ayaga ay wateen meel ayna ka jiraynin baa ilaahay makri a ah ku dhuftay oo waa maxay nabiga waatu intuu soo baxay asigoo qur'aan akhrinayo wajacalnaa min bayni aydihim sadan wa min khalfihim sadan faakhshaynaahum fahum laa yubsiruun yuu ilaahay rasuulkiisii intuu caro qaatou madaxa kaga shubay mubaalaqatan fii ihaanatihim inayna waxba ka qaadi karin markaasuuna ka dhaqaaqay nabiga calayhi salaatu wasalaam marka fiiri waxay rabeen inay fuliyaan maxaa ku dhacay cagsigooda ihaano meer cidla ay fadhiisteen nebigana ilaahay wuu ka badbaadiyey waatuuma hijradii madiina bilaabay marka makrigay wateen oo xumaanta ahayd meel ayna iska filaynin baa ilaahay ku dabagediyey markaas waxa waaye eh, asbaab buu ilaahay subxaanah wa tacaala nebigu u tahiyaday asbaabtaasuunu ku badbaadiyey ayagana makrigoodii uu ku daba gadoomo ayib sidaasoo kale wa mima yajib اlqowlu alimaanu bihi maa warada fii qowlihi inahum yakiiduuna kayda wa akiidu kayda famahil ilkaafiriina amhilhum ruwayda inahum yakiiduuna way hagarsanayaan kaydan wa akiidu kaydan anigana waan hagarsanayaa bu ilaah yiri waa makriga iyo keydka waa isku dhow yihiin nafs almacnaa altawasulu biاlasbaabi alkhafiya ilaa iiqaaci alkhasmi min xaysu laa yashcur bay isla wada yihiin marka gaaladii diinta ilaahay bay macnaha ay u samaynaan keyd inay caraaqiil iyo inay hor istaagaan ay ka shaqaynayaan markaasuu leeyahay ilaahay subxaana wa akiidu kaydan oo ilaahay asigna keydkiisa waxa weeyaan wuxuu ku samaynayaa sidii mu'aamaradoodas ku baabi'i lahayd ayaga ay ku jabi lahaayeen diinta islaamkana ay ku faafi laheed marka waxa weeyaan muqaabaladii inahum yakiiduuna kaydan wa akiidu kaydan waxaa la dhihi karaa kaydu lkaafiriin ilaahay weeyaan kaafiriinta yuu macnaha ilaahi subxaanahu wa tacaala kayd ku sameeyaa oo meel ayna iska jiraynin buu cuquubo kaga dhuftaa marka isagoo oo muqayad ah iyo asigoo muqaabala lagu sheegay labadaasba waxa weeyaan waa lagu sifayn karaa ilaahi subxaanahu wa tacaala waxaa saas loo leeyahay lafdiga keydka ah hadduu ilaahay mamnuuc ka yahay in lagu tilmaamo waxaa imaan lahayd inuu nebiga cadayo keydka markiu ilaahay loola jeeda macnihiisa saan ma ah oo iraadat alintiqaama lagala jeeda maadaama nebigana aayad qur'aan oo fasirayna ay soo aroorin nebigana macnahaas macno ka duwan ousan ku fasirin saxaabadii oo dadka afhamu nnaasi likalaamillaahina sidaa daahirkeeda ay u qaateen yaa waxaan ogaanay haada huwa almaqsuud fiili markaasuu sidaas oo kale ilaahay wuxuu iri nabiyullaahi yuusuf markuu ka hadlayay kadalika kidnaa liyuusufa maa kaana liya'khuda akhaahu fi diini lmalik ilaa in shaa allah ilaahay wuxuu u dabaray nabiyullaahi muusuf yuusuf keyd ou macnaha waxa weeyaan walaalkiisna uu kula haro ee dadkii kalou la joogayne ee dhib uusan macnaha uusan u geysanin marka waa tii la yiri waxa weeyaan saaci waa tii la geliyey macnaha maxaan ku yidhah rartigii ou wiilkii asiga walaalkiis ou watay markaasay waxay yidhaahdeen annaga waxba ma aanan xadin markaasaa la saaci haddii ladinka dhexhela bal ka warama markaasaa yidha haddii basaas dhacdo ninka oo saaca laga dhex helay yaaba asiga loo qaadanaabo waa la isticbaadsan jiray ayaga sidaas waay marka diintoodii oo nebilaahi yacquub laga soo gaaray yaa lagu dabaqay asagoo diintii nabigii eh, diintii meligii markaa fircawn xukumay aanan lagu dabaqin yaa ilaahay wuxuu u dabaray dariiqa oo macnaha qoladan diintoodii oo eyga aaminsanaayeenna lagu fuliyo ee wiilkiina lagula haro yuusufna uusan diintii oo maxaan ku iraha boqorkaas uusan u qaadanin kadalika kidnaa liyuusufa maa kaana liyaakhuda akhaahu fii diini lmaliki macnaha haddii diinta meliga markaa ku camalfalaya iyada la dabaqi lahay ma u suurageli lahayn inuu yacni binyaamiin la helo inuu la haro laakiin markii ayaga diintoodii oo yacquub calayhi salaam ay ka barteen ay doorteen in lagu dabaqo ay u makanisay in nabiyllaahi yuusuf ogla hara walaalkiis marka waa kayd ilaahay uu dabaray waa min xaytu laa yashcuruun marka almuhim waxaa weeyaan kaydka iyo makriga iyo wixii lahal ah waxaa weeyaan ilaahay min ism loogama soo ishtiqaaqdo si muطlaqana loogama ilaahay looguma eh, magacaabo laakiin isagoo muqayad ah oo laleeyahay wallahu eh, kaydu lkaafiriin ilaahay weya in allaha kaydu lkaafiriin waa la dhihi karaa eh, cagsi markuu yahay oo makrigoodini muqaabili makri اllaahi tacaalana waa la hordhigi karaa oo wmakaruu makran wa makran oo kale sidii kusoo aroortay wa qowluhu tacaala in tubduu khayra aw tukfuuhu aw tacfuu can suu faina allaha kaana cafuwan cafuwan qadiira suuraة الnisaa ilah wxuu in tubduu khayra dad yaw hadaad khayr muujisaan aw tukfuu hadaad qarisaan aw tacfuu can suuءin wax mid xun hadaad cafisaan faina allaha ilaahay kaana wuxuu ahaaday walaa yazaalu cafuwan allihii dhaafid badan qadiiran awood badan marka waa bishaaro haddaad ba khayr samaysid khayrkaas mid dadka ay wada arkayaan ha noqdo ama mid aad qarisay litawaaduc aad u qarisa ha noqdo ama aad xumaan lagugu sameeyey aad qofki iska cafisay oodan aadan aadan dhib u geysanin waxa weeyaan fa ina allaha kaana cafuwan qadiiran marka waxa weeyaan haddii si adoo adoon eh addoomanka ilaahay haddaad cafisay ilaahay cafiskaas kaaga habboon oo adigana waa lagu cafinawa haddana ilaahay inuu thawaab iyo ajir qadiir buu ku yahay marka waa bishaaro oo camal khayr ninkiiba sameey wa araada bihi wajha allahi ilaahay subxaanahu wa tacaala wax ka wanaagsan yuu ugu abaalmarinaya marka ithbaatu alcafwi lilaahi tacaala walqudrati lahu cafuwa min asmaa'ihi tacaala alcafuw wa min asmaa'ihi tacaala alqadiir labadaas isimna waxaa laga ishtiqaaqanaya laba sifo alcafuw min sifaatihi alcafw allaahuma inii as'aluka alcafwa walcaafiya walqadiirna min alqudra kulu ismin yushtaqu minhu sifan soo niri ithbaatu alcafwi walqudra wa ithbaatu haadayni اlismayni saas wa markaasuu haddana wuxuu iri wqowlihi tacaala walyacfuu walyasfaxuu alaa tuxibuuna an yakfira allahu lakum wallahu gafuuru raxiim walyacfuu dadkii muminiinta ah ha cafiyeeno dadkii xumaanta u geystay walyasfaxuu hana iska dhaafeeno alaa tuxibuuna miyaadan jecleen an yakfira allaahu lakum ilaahay inuu idiin dhaafo wallahu gafuuru raxiim weeyaan <laughs> meeqa markaan aan helnay waxa weeyaan ghafuur oo min asmaa'ihi tacaalaa waxa weye allihii dembiga asturo oo dhaafo raxiimna waxa weeyaan allihii raxmadiisa ay gaarta khalaa'iqdiisa laba isim oo ghafuurun iyo raxiim ah iyo labadoodii sifo oo alghufraan iyo alraxma makhfira labadaba waa laga dhambalanaya aayaddan sida la ogyahay waxay ku soo degtay mastax ibni athaath iyo abubakr abubakrin walaa eh, khaaladiisa ama habaryartiisa yaa mistax dhashay waa nin min ahli badrin buu ka mid ahaa laakin allaha tabaaraka wa tacaala ibtalaahu inuu caaisha dadkii ka hadlay uu qeyb ka noqday markii caaisha ay dad ay ku faafiyeen markii xadiithu ifki dadkii wax ka faafi faafiyuu soo galay mistax marka abubakar waxa weeyaan waa qaadan waaye asiga oo ninkan ay habaryartiisa dhasho qaraabo ay tahay inuu noqdo dadkii gabadhiisi dicaayadka faafinayo abuubakrin waan qaada waay markaasou dhaarto marka abubakar wuxuu ahay ninka masruufa mistax ninka la yidhaahdo masruufkiisa bixini faqiir oo miskiin oo muhaajir u ahay markaasuu abu bakrin dhaartay uri maanta wixii ka dambe mistaxu hal shilin ku sii maayo buuri marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaad buu soo dejiyey walaa yaأtali ulu lfadli minkum wasacati an yu'tuu ili lqurba wاlmasaakiina wاlmuhaajiriina fi sabiili اllah walyacfuu walyasfaxuu yayna dhaaranina layidhi dadka ululfadli oo xoolaha iska leh aysan ku dhaaranin inayna dadka masaakiinta oo muhaajiriinta ayna wax siinin ilaahay fiiri cadligiisa iyo karamkiisa ninkaas dembiga ou galay waa astaahile in looga gooyo masruufka laakiin inaad adiga aadan noqonin nin naftaada uu macnaha u aargudanayo oo camalkan ilaahay dartiis u waday midaan dhibka gaarka laguu soo gaarsiiyey ha ku xisaabinaa lagu yidhi middaas markaasaa layidhi wuxoodii hore ha u wataano markaasuu usluub waxaa loo tusiy abu bakrin aad oo tashiiq u geliso ilaahay wuxuu iri alaa tuxibuuna miyaadan jeclayn an yakfira allahu lakum marka abu bakrin aayaddan markuu maqlo bala uxibu an yakfira allahu lii markaasu wa acaada calaa misطaxin bima kaana yunfiqu calayh mowduuca marka meeshaasaa lagu xeray marka fiiri waxa weeyaan wallahu gafuur raxiim yaa loo jeeda wa qowluhu tacaala walilaahi اlcizaةu walirasuulihi walilmu'miniin walaakina almunaafiqiina laa yaclamuun fiiri walilaahi اlcizaةu allah ayaa cizo iska leh ay u sugnaatay walirasuulihi bay u sugnaatay walilmu'miniina laakiin gaal iyo munaafiq iyo wax camiye oo cumalo ah weligood cizi ma gaaraan marka fiiri hadda alcizatu uhbitat lilahi walirasuuli اlmu'miniin laakin likuli minhum likuli minhum lahu cizatuhu alati taliiqu bih facizaة اllahi gayra cizaة الrasuul wa cizaة الrasuul gayra cizaة اlmu'miniin alciza waxay ximbaarsan tahay alquwa walmanaca walqahr intaasoo dhan awood oo sarayso ninka caziiz waa haddii la yidhaahdo bimacnaa annahu gaalibun aw yaglibu gayrahu manaca waa laa yasilu ilayhi axadu biladaa dhib wax oo soo gaarsii karana ma jiro madaxna waa yaha sultaannimo intaasay cizada ximbaarsan tahay luqa ahaan marka ilaahay walilaahi alcizatu macnaha waxa weeyaan ilaahay dhulqadri weeyaan sharaf iyo sulطaan wa dhulciza bmacnaa dhu manaca waay laa axada yaqdir an yu'diyahu jala jalaaluh wاlqahri bmacnaa alquwa wاlgalaba intaas ilaahay baa iska leh rasuulkana waa leeyahay oo cala lkufaar buu ku leeyahay oo ilaahay wuxuu ku man qadarna waa leeyahay rasuulka fi xuduudi اlbashariya ilaahayna awood buu siiyey oo waa maxay liannahu huwa sulطaan اlmuslimiina wa amiiruhum wa rasuuluhum haddana ilaahay kelimadiisa kor buu ka dhigay nabiga caleyh الsalaatu wassalaam wاlmuؤminuuna kadalika waa liana cizatahum mustamada min cizati الrasuul oo diintaasay kuwada xariiraan ayaga dhan marka waxa weeyaan ithbaatu اlcizati lilahi tacaala marka cizada magaceeda in rasuulka i muminiinta ay la wadaagsadaan macnaheedii ma aha inuu ilaahay cizadiisa cizada makhluuqa ay shabahda ma ah falikuli min almakhluuqi wاlkhaaliqi ciza taliiqu bih facizaة اllahi kaamila wa cizaة اlbashari manquusa oo qofkaa maanta casiizu noqon karaa beri waa dulloobaya fiiri ninaad arkay madax ahay oo maanta nin dulciza walmanaca ahay bukra waxaad arkay inta la qabtaa sijni lagu tuura fiir intaasay la agtaha waa ciza manquusa weeyaan laakin cizat اllahi laysa fowqaha ciza wa hiya laa awala laha walaa aakhira daa'ima aziiz casiiz w jala jalaaluh marka ithbaatu اlcizati acuudu bicizatika waatuu nabiga calayh الsalaatu wasalaam uu dhihi jiray ducadiisa wa عن can ibliis fabicizatika lauwiyanahum ajmaciin fabicizatika yaan ku dhaartee la uwiyanahum waan baadidan waan baadiyeyn doona ajmaciina dhammaantood buu yiri fiiri ibliis asigoo ilaahay amarkiisa diiday haddana cizadii ilaahay yastaciinu bicizati اllaahi tabaaraka wa tacaala liannahu wuxuu og yahay biduuni dalika laa yumkin inuu wax suura gala marka wuxuu og yahay ibliis anna lilaahi ciza marka wuxuu ilaahay ibliis oo kaafir ah uu ogaaday ilaahay inuu cizo leeyahay dad muslimiin sheegana inay yidhaahdaan cizo ilaahay ma laha oo macnaha waxa weeyaan waa la awilaya oo qudraa lagu awilayaa inay yidhaahdaan wax laga filaya ma ahayn marka sababtana waxa weeyaan almacna alugawi kelimadii yaa ay qaateen markaasaa macnihii lugawiga ahay baa cizadii ilaahay ay ku fasireen tii makhluuqan ay ku fasireen waxaa u soo baxday labadii inay ishabahaan wabitaali laysa ka mithli shay bay yidhaahdeen meeshaasay ka baxeen ayaga hadda uma jeedin ilaahay inay xaqiisa ka nusqaamiyaan o ka nuqsaamiyaan wa ilaa saaruu kaafiriin laakiin dadaalkiibaa waxay ka meel xun u la galay liannahu nusuustii in si fiican loo fahmo salafka siday u fasireen lagu gaabsaday ahayd laakiin waxa weeyaan e, tanziih bay dooneen ilaahay inay nazahaan haddana meel e, oo aan tanziih ahayn ay la gashay oo sifaadkii ilaahay uu asiga isku ammaanay in meel kale la aaday la noqotay marka fa bicizatika la uguyanahum ajmaciin taxdiir waay fiiri ibliis baa dhaartay inuuna dhuminayo adigana waa inaad dhaaratid inaad ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa aad ku toosnaanaysid ilaahay waa noogaga digay shaydaanka ina ashayطaana lakum caduwa faاtakhiduuhu caduwa inamaa yadcuu xisbahu liyakunuu min asxaabi الsaciir sidaasaa la rabaa in iskaga ilaalisid wa qowluhu tacaala tabaaraka smu rabika di ljalaali w اlkraam ithbaatu اlismi lilahi tacaala yaa inta laga hadlaya tabaaraka haddii waxa la raaciyay ku xeran tahay haddii tabaaraka allahu la yidhaahdo tacaalaa ay macnaheeda noqonaysaa tabaaraka allahu bimacnaa tacaala allahu wataqadasa wa tacaadama macnahaas ay leedahay haddii isim laga daba keeno faacilkeeda isim oo noqdo tabaaraksmul yihaahdane isimka ilaahay baa barakoobay liannahu isimkiyaa weynaaday magac lama dhahay daatada ilaahay aweyn magac ma ah marka tabaaraka smu rabbika rabbigaada isimkiisa yaa barakoobay oo wixii magaca ilaahay lagu xuso waa barakoobaan waa kaasoo markaan raashin culayna bismi illaahi baad leedahay markii wax kasta aad qabanaysid amaad alifay amaad u akrinay bismi wixii bismi la yidhaahdo khalaas ilaahay baa baraka dhexriday xataa ninkii waxaa laga dalbay lamaa yujaamicu ahlahu an yaquuna bismi illaahi allahuma janibna shayطaana wa janib maa rasaqtana inuu yihaahdo sidii canugaas uusan shaydaan iyo balaayo shaqa ku yeeshanin marka sidaas waa marka tabaaraka smuga hadeertaan waxaa loo jeedaa bimacnaa xalat barakat اllahi fi ismihi tabaaraka smu rabika rabbigaada isimkiisa yaa barakoobay rabbigii di ljalaali w اlikraam horyaan jalaal iyo ikraam usoo sheeg طيب فاعبده واsطبر لعباadته hل تعلم له سميا waxa weeyaan أمر baana la siiyey w hada alamru wain kaana muwajahan lilnabiy sal اllah alيh wasalam faummathu min bacdii tabacun lahu facbudhu caabud baa layidhi wastabir licibaadatii cibaadadiisana ku adkayso hal taclamu lahu ilaahay muu og tahay samiyan mid asiga ilaahay lamid ah oo shabaha miyaad wuu og tahay fii rububiyatihi wa fii asmaa'ihi wa fii sifaatihi wax ilaahay shabaha miyaad og tahay asamiyu bimacna almusaami lahu wa huwa almushaabihu waannadiir yaa la yidhaahda macnaha jawaabti waxa waaye ma maya waay ilaahay wax oo shabaha ama wax lamid e ma jiraan marka taas waxay keenaysaa an tufridahu bcibaadada bاlcibaada wa an tuqira lahu bالrububiya wa an tasifahu basmaa'ihi wa sifaatih bima yaliiqu bihi jala jalaaluhu sidaas waay walam yakun lahu kufuwan axad kufuwan ama kufuan ama kufan intaba waxa weyaan qiraa'aad waay walam yakun lahu ilaahay ma laha axadun ah, walam yakun axadun ma jiro kuf-an lahu ilaahay u dhigmaayo oo u beegmo oo lamid ah oo la eh, mathiil a ah ma jira yakunta isimkeeda axadun walam yakun axadun ma jiro kufuan kufuwan lahu ilaahay oo macnaha shabaha ama ilaahay lamid ah ma jira sifaatkan nafyi waa marka sifaatu nafyi daa'iman waxa weeyaan nafyiga waxa weeyaan yatadaman sifaat alkamaal haddii la yidhaahdo ilaahay wax la sami ahoo la mathiil e ma jiraan maxaa laga tusinaya markaan huwa almutafaridu birububiyatihi wa biuluuhiyatihi wa asmaa'ihi wa sifaatihi cagsigeedoo dhanoo kaamil ah kuu soo baxay ilaahay wax la kuf e ma jira haddii lagu yidhaahdo bimacnaa laa nadiira lahu jala jalaaluhu marka cagsigeeda iyo kamaalulqudra ka soo baxayso markaasuu ilaahay dana wuxuu iri falaa tajcaluu lilaahi andaadan wa antum taclamuun falaa tajcaluu lilaahi ha u yeelina andaadan andaada jamcu nidin wahwa almithlu waxa lamid eh, nid iyo did a lakala yihahda nid waxa waye shaygan wa qofkan qofkan wixii lamid eh, nid fulaanu nidu fulaan haddii la yihahdo waa lamid waay didna cagsi waay marka ilaahay wax lamid eh, ha u yeelina wa antum taclamuun adinkoo og ilaahay wax lamid inaysan jirin xataa qoladii kufaarta ahayd yaa waxa weeyaan fi ma yatacalaq birububiyatihi way og yihiin wax ilaahay lamid inaysan jirin walidaalika haddii la weydiiyo qul man rabu الsamaawaati الsabci wa rabu carshi اlcadiim sayaquuluuna lilahi fi qira'a sayaquuluuna allah fiiri marka haddii la weydiiyo samaawaadka carshiga waxaa yaa abuuri allah marka way og yihiin ilaahay in wax lamid aysan jirin laakiin uluuhiyada ma ogo inuu ilaahay cibaadada gaar ahaan u mutaysto jaahil ay ka yihiin markaasaa wallahu yaclamu wa antum laa taclamuun marka la leeyahay waay ayib marka maxaan ka fahamnay nafyu nidiya can illaahi tabaaraka wa tacaala alkufu wاnidu wاsamiyu kuli waati macaanihi waa isku wada dhow yihiin aaniri wa wa min annaasi man yatakhidu min duuni اllahi andaada yuxibuunahum ka xub illaah wa min annaasi dadkii waxaa kamid eh man yatakhidu nin yeeshanay min duuni illahi ilaahay sukadiisa andaadan kuwa oo macnaha ilaahay lamid ah ay sheeganayaan calaa zacmihim inay ilaahay lamid yihiin yuxibuunahum ay jecel yihiin andaadaas ka xub illahi ilaahay say u jecel yihiin waladiina aamanuu ashaddu xuba lilah marka wa min annaasi man yatakhidu min duuni illahi andaadan waxa weeyaan jamcu niddin waxay daliil u tahay maadaama ilaahay uu sheegay inkaaran calayhim nafyu nidiya can illaahi tabaaraka wa tacala ilaahay wax lamid inuusan jirin yay aayaddeed walow yara aladiina dalamuu id yarawna alcadaaba ana alquwata lilaahi aayaddaas aakhirkay waxay ku tusinaysaa ninkay sidaas ku dhinto asigoo ilaahay qofan ahayn ilaahay ciidan ahayn caabudayo waxaa weeyaan cadaabkaasuu la kulmaya marka maxay cadaabka lagu mutay itikhaadu landaada aalihatan duuna allahi cadaabkaasaa lagu mudanaya marka waxaanu ogaanay inay manfiya can illaahi tabaaraka wa tacaala ay ka tahay iyo w qowlihi tacaala wqul alxamdu lilahi aladii lam ytakhid walada walam yakun lahu shariiku fi اlmulk walam yakun lahu waliyu min aduli wakabirhu takbiira aayadana waxyaalaha ilaahay aan u qalmin hadda aayaadkan oo dhan hadda intaa ugu danbayso sifaat salbiya la yidhaahda ama aan manfiya can illaahi tabaaraka wa tacaala wqul waxaa tiraa nabi muxamedow alxamdu mahad lilaahi ilaahi bay u sugnaatay aladii rabbigaasoo lam yatakhid waladan caruur walad aan yeeshanin walad walam yakun lahu shariiku fi lmulki mulkigiisa wax lalena aan yeeshanin walam yakun lahu waliyuna aan lahayn nin weli ah oo min adulli min ajli dulli weli asiga dulaysanaana aanan jirin saas hadday tahay wakabiru takbiiran intaasoo dhan waa manfi ilaahay walad in loo nisbeeya nafsi nafyi waa ma اtakhada allahu min waladin wma kaana macahu min ilaah waaba noo imaan doontaan umalayna ma اtakhada saaxibata walaa waladan marka liannahu qofka haddii uu walad sameeyo waxaa weeyaan muxtaaj ilى dalika alwalad liyastaciina bih walan yakuuna ayda alaakhir liana waladahu sayakuunu aakhirahu wa man kaana lahu walad yakuunu lahu waalid bidaruura fayakuunu masbuuqa bigayrihi wa kulu dalika fi sifaayat اllahi tacaala mustaxiilaad w marka lam yatakhid waladan ilaahay ma yeeshanin laysa kamaa taquuluhu annasaara fi hada alcasri wa fi lcusuur alatii sabaqat bacda taxriifi kitaabihim ay yidhaahdeen ciisa walad اllahi walidaalika hadal oo ka qaab daran oo dad ay ku hadlaan ma jira hadalkaas in ilaahay nisbe loo sheego walad sidaasuu ilahay wuxuu iri waqaaluu اtakhada الraxmaanu walada laqad jiئtum shayئa idda takaadu الsamaawaatu yatafaطarna bal u fiirso inta hadalkaas weyninkiisa uu la eg yahay ilaahay wuxuu ri kuladii yihaahdeen ilaahay walada uu leeyahay hadal aad bashaacadiisa iyo munkarkiisa uu xun yahay bay la yimaadeen buur waxay ku dhawaatay hadalkaas weyninkiisa oo qubxiga la wenyahay inay samaawaadka dhan kala daadato sababtana waxaa waay watakhriru ljibaalu hadda buurartana xataa ay taxamuli wayso in ilaahay walad loo nisbeey ninkii subax iyo galab lasoo istaagan ilaahay walad waladuu leeyahay bal ka warama hadal aad u caajab badan wa qul in kaana liraxmaani walad fa ana awalu lcaabidiin haddii ilaahay walad uu lahaan lahaa marka waxa weye culliqa calaa mustaxiil waxa weeyaan wax dhici karana ma ah marka qoladaas qolada oo daaliinta ilaahay ku tilmaamay wa walidaalika ilaahay markuu rabay inuu nimankaa jahligooda ou cadeey malmasiixu bnu maryama ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul wa umuhu sidiiqatu kana yaakulaani acaam undur kayfa nubayinu lahum alaayaat huma ndur anaa yufakuun qoladan waxaa layidhi ilaahay wuxuu tilmaamay ma aha ciisa bnu maryam iyo hooyadiisa ciisa bnu maryama ilaa rasuula layidhi rasuul mooye wax kale uu ilaahnimo kuleeyahay ma jirto laa ibnullaahi ma ah walaa ilaah ma aha walaa thaalithu thalaathana ma aha asigaasna rusulaana ka horeysay markaasuu uri wa umuhu sidiiqa kaana yaakulaani طacaam hadalkaas hadal aad oo weynin badan oo qiimo badan waay ciise iyo hooyadiis raashin ay cuni jireen alyidhi wixii ka dambeeya adiga dhammaystiro ciise iyo hooyadii raashin cuni jireen bimacnaa muxtaajiina ila طacaam horta waxa weeyaan ilaahnimo xaggey ka keenaysaa qof yajuuc wa yashbac kayfa yakuunu ilaahan hada nuqda wa nuqdada labaad raashinka haddii la cuno takhriiju u baahan yahay oo qofkii musqulow aadaya kayfa yakuunu man yadhabu ilى dawrati اlmiyaahi an yakuuna ilaahan kaana yaakulaani طacaam intaasaa lagugu caday markaasaa layihi undur kayfa nubayinu lahum اlaayaat hadday intaas keliya fahmi lahaayeen ciise waa ilaah dambe lagama maqli lahayn ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaba min duuni illaahi walmasiixa bna maryam wamaa umiruu ilaa liyacbuduu ilaahan waaxida sidaasaa layidhi ayib marka ilahi wxuu uri walam yakun lahu ilaahayna ma laha shariikun mid la wadaagsada fi lmulki boqornimadiisa wax la wadaagsada ma jiraan huwa almutafaridu jala jalaaluhu birububiyatih liman ilmulku اlyowm lilaahi اlwaaxid اlqahaar yani maaliki ywm اddiin adduunyadana walilaahi maa mulku الsamaawaati wاlard walam yakun lahu ilaahay ma laha waliyu nin weli ah oo min adhuli ama waliyun ma laha min adhuli min ajli dhuli weli ilaahay dhulaysto ma jiro oo asiga amarkiisa ku fulin karo laakiin ilaahay weli waa leeyahay wa adoomankaa saalixiinto min rusulin wa anbiyaa wa cibaadillaahi saalixiin ilaahay baa weli u ah isigana awliya bay u yihiin alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim inamaa waliyukum wa warasuuluhu waladiina aamanuu marka ilaahay awliya waa le laakiin awliya ilaahay duleysata ma laha taasaa loo jeeda laakiin dad asiga ku xiran oo sharcigiisa ku camal falo oo asiga caabudo awliyaa bay ilaahayna u yihiin asigana waxaa weyaan eh, itakhadahum waliyan laakin laa axada yafridu calayhi subxaanahu wa tacaala marka waxaa weeyaan wakabirhu takbiira ilaahay huwa almutakabir اlmutacaal weeyaan wa huwa alkabiir اlmutacaal alla weyn weeyaan waa kabiir fi daatihi wa fi qudratihi wa qahrihi wa fi kuli shay ayib aayaddaas waa nihaayat suurat اlisraa yusabixu lilahi ma fi الsamaawaati wma fi اlardi lahu اlmulku walahu اlxamdu wa huwa calى kuli shayin qadiir wa bidaayati suurati tagaabun yusabixu lilahi ilaahi waxaa u tasbiixsanaya ma fi الsamaawaati wma fi اlard lahu lmulku bou leeyahay walahu lxamduna waa leeyahay xamdiga dhammaantiis alla lagu mahadiya asiga keligiis weeyaan waxa mulkigan iskalena asiga keligiis waay wa huwa calaa kuli shayin qadiir marka yusabixu lahu maa fi samaawaati wamaa fi lardi tasbiixdaas ishkaaligii kugu imaanin oo dad badanoo hadda ilaahay waxdaaniyadii iyo jiritaankiisa inkirsanaa jiro aayadana waxay tusinayen kownka waxa ku dhex jiroo dhan kulluhu yusabixu lilaahi fakayfa alkaafiru yusabixu lah wa laa yumin bih markaasaa waxaad leeyahay tasbiixda laba xaalo ahoo tasbiix bilisaani lxaal iska ah ninkan ilaahnimo afka ha ka inkiro laakin fii qaraarati nafsihi kownkan ilaah inuu leeyahay waa ogyahay wajaxaduu biha wastayqanatha anfusuhum dulman wa culuwa gaal kasta waa ogyahay gaaladii oo nebi maxamed kufaaru qurayshtii kasoo horjeeday dad oo kaga diinta kaga diida badnaay ma jirin maca dalika markay badda ay galaan oo hirirkii ay la kacaan dacaw اllaha mkhlisiina lahu diina lain anjaytana min hadihi lanakunana min ashaakiriin fiiri ilaahay bay gacanta u taagi jireen ka bari jireen oo ilaahay bay bari jireen marka waxa weeyaan shay kasta asiga iyo wuxuu ka samaysay markaad fiirisid waa tasbiix oo ilaahay uu ku farad yeelay asiga bijismihi wa khalqihi wa suuratihi tuqiru biwaxdaaniyat اllaah wa in min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum jamaadaadka xataa ilaahay bay u tasbiixsanayaan ninkan gaalka oo ilaahay inkirsan asiga bisuuratihi wa bihaykalihi wa bitasarufaatihi kuluhaa tuqiru biwaxdaaniyat اllaah wa in ankara dalika bilisaanihi marka waa tasbiix oo mafruud oo sidii ilaahay u yiri kulun lahu qaanituun oo ilaahay taqdiirkiisiyaa ku wada socdo dadkii oo dhan gaalkan ilaahay diidayo maanta wuu jiranayaa biri wou dhimanayaa maanta waa faqiiraya biri xoolow helaya waxa ku socda waxa waa tajri calayhi aqdaar اllah marka laa yazaalu cabda bxukmi اlquwa w اlqahr ayb tabaaraka aladii nazla alfurqaana calى cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira aladii lahu mulku samaawaati waalardi walam yatakhid walada walam yakun lahu shariiku fi lmulki wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiira bidaayat suurati alfurqaan tabaaraka aladii allihii baa kor noqday oo weynaaday yani tabaaraka bimacna tacaala wa tacaadama aladii allahoo nazala alfurqaana soo dejiyey yani qeyb qeyb u soo dejiyey calaa cabdigi kusoo dejiyey nazala alfurqaana altanziil bimacnaa inzaalu lqur'aani shay-an fa shay-an munajaman mufaraqan waxaa loo soo dejiyey qur'aankaas furqaan waxaa la yihahdaa liannahu yufariqu bayna alxaqi w qur'aanka saas waay min asmaai alqur'aan yay kamid tahay furqaan in la yidhaahdo الذikr الxakiim alqur'aan الkariim waxa min asmaaءi الqur'aan shayga sharaftiisa hadday badan tahay magacyaalkiisana wuu bataa calىa cabdihi ou ku soo dejiye feeri nebiga inuu amarka ilaahay waxba kulahayn adoona lagu magacaabay fi ashrafi maqaamaati maqaamaatihi yaa lagu magacaabay calىa muxamedi calىa rasuuli lahi xataa lama dhihin anlaa yakuuna hunaaka iltibaas bayna alcabdi wاlmacbuud oo allah inaadan waxba iskaga dhex daadinin alu yiri rasuulkaasoo wax ka fadli badan ay jirin huwa cabdullaahi wa rasuuluh liyakuuna inuu ahaada awgeed baa loo soo dejiyey cabdiga loogu soo dejiyey nadiiran mid u digay lilcaalamiina caalamka qeybtiisa mukalaf oo mukalafka ah oo insi iyo jinni ah inuu ugu digo inay ciqaabta ilaahay ku dhacda haddii amarka ay diidaan aladii rabbigoo lahu mulku samaawaati waalardi ولم yatakhid ولدا ولم yakun lahu shariiku في lmulki intaas aayaddii hore aan kusoo sharaxna wa khalaqa kula shayin faqadarahu taqdiiran ilaahay kula shay buu abuuray kulu maa ad kula maa siwa allahi fahuwa makhluuq marka qolo oo muctasilah waxay leeyihiin wa khalaqa kula asmaada ilaahay iyo maxaan ku irahdaa qur'aanki waa makhluuq leesh waxay leeyihiin wakhalaqa kula shay shaygaas waxa weya nakira kula shay bay soo wada dhexgalaysaa markaasaa layihi kayfa yakuunu shayu khaaliqan linafsihi liannahu sifaatki ilaahay kalaamullahi min sifaatihi asmaadiisana iyo sifaadki min sifaatihi see qofkii asiga sifadiisa uu ku abuuray asifa allahu kaana mutasifا bsifaatihi wa bihadihi اlasmaa kayfa yakunu makhluuqan kayfa takunu hadihi اlashyaa makhluuqan oo marka haddii ilaahay caliim isimkaas ama sifatu اlcilmi makhluuq ay tahay qabla maa khuliqa alcaliim isimkaas iyo alcilmu ilaahay muxuu ku sifoobi jiray jaahil muu ahay ciyaada biاllahi tacaala allahu camaa yaquuluun marka ilaahay asmaadiisa iyo sifaadkiisa oo kalaamkiisa uu ka mid yahay makhluuqaadka ma soo galayaan laakiin maa cadaahu waa makhluuq sidaas weeyaan ayib faqadarahu taqdiiran macnaha wax kastaba ilaahay markuu abuuray wax asiga u munaasibka ah iyuu macnaha fasawaahu taswiyatan aladii khalaqa fasawa waladii qadara fahada marka ilaahay wixii asiga abuuray haddana khalqi wax kasta xayawaan kasta ku haboon baa la siiyey oo abuuritaankiisa waa la dhamaystiray sidaas waay ayb marka waxa weeyaan min kamaali qudrat illaahi tabaaraka wa tacaala ayay ka mid tahay khalaqa fasawa faqadara wahada ayb w qaala tacaala ma اtakhada allahu min waladi wma kana macahu min ilaahi ida ladahaba kulu ilaahi bima khalaq walaclىa bacduhm calىa bacdi subxaana allahi cama yasifuun caalim اlgeybi wاshahaadati fatacaala cama yushrikuun ma اtakhada allahu ilaahay ma yeeshanin min waladin waladan ma yeeshanin wamaa kaana ilaahuna macahu ilaah asiga la jirana ma jiro idan hadduu ilaah kala jiri lahay ladahaba kulu ilaahin ilaah kasta wuxuu la tegi lahay bimaa khalaqa wuxuu abuuro gooni u qaada lahay wala calaa bacduhum calaa bacdin qaarkoodana qaarka kale u ku gardarsoo lahay subxaana allahi ilaahayna wuu ka nasahan yahay camaa yasifuuna ilaahay waxay ku sifaynah ilaahay wuu ka nasahan yahay allihii caalim alghaybi waxa maqan cilmi ku lahaa iyo wa joogo fatacaalaa camaa yushrikuuna ilaahay waxay ugu shariig yeelayan marka <laughs> waxaa weeyaan aayaddan min alaayaat oo waxaa weeyaan min aqwى alaayaati alati tadulu calى waxdaaniyat اllahi fi اluluhiyati wاrububiya ilaahay meel yarow nooga tusiyey wuxuu iri ilaahay tacaala ilaahay walad ma yeeshanin ko ilaah kalena lama jiro oo waxa boqornimada la jirto maxaa yeele ilaah kale hadduu jiri lahay saddex ixtimaal midkood un bay noqon lahayd ilaah kale hadduu jiro nin kastaba waxaa samayn lahay wuxuu goonuu lahay inuu qaato markaasuu markuu mixiisa meelaysto haddana ilaahan kale wuxuu gooni uleh soo aadi lahay dagaala ka dhexdhici lahay markaas marka hadday ismari waayaan labadii ilaah labadoodaba caajizayna noqdeen koonkii biduuni ilaahw noqona ilan waa kala awood badi waayeen labadood isku tabaray noqdeen laba caajizaynay noqdeen ko haddii eh, maxaan ku iraa midkood laga haalib noqdo alghaalib huwa allah wاlmaqluub huwa makhluuq wa daciif ayib ixtimaalka kale inay nabad kuwada socdaan wa hada mustaxiil wa liannahu eh, laba ilaah oo isla awood ah maanta waa heshii karaan sanad sanatayn thalaat sanawaad arbaca sanawaad miata sana laakiin khilaaf waa inuu ka dhex yimaada marka waa inay inay laba mid inay ku dhammaato inay isku awood noqdaanoo marka dagaalamaan ay tabar isku waayaan oy labadooda ithbaatu alcajzi ilayhima iyo in midkooda khaalib u noqdo waaqica jira marka waa maxay ana hunaaka ilaahan waaxida huwa alqaadiru wamaa siwaahu maqduurun calayhi wa makhluuqun saasay marka ilaahnimadii ay ilaahay ugu sugnaatay low kaana fiihimaa aalihat ila allahu la fasadata wax dhici kara ma aha laba ilaah ma dhici karta inay wada noolaadaan laba boqor hal dhul ma wada xukumi kartaa jawaabtii waa maya iyadoo bani aadan bashar la yahay ah sidaas lagu yahay adduunyada waxaa weeyaan siraacaadka ka dhacay kula dowla turiid an tabtalica alukhra marka walacalaa bacduhum calaa bacdin bimacnaa tataawala axaduhum cala alaakhar inuu alculuw bimacnaha inuu qahri ku sameeyo midka kale uu jibiyo yuu isku talageli lahay subxaana allahi camaa yasifuun ilaahayna in mulkigiisa lala yeeshto waa ka nasahan yahay maxaa yeelay caalim algheybi washahaada min sifaatihi way ka mid tahayoo caalimu algheybi washahaada waxaa jooga iyo waxa naga maqanba ilaahay si wada siman uu og yahay fatacaalaa ilaahay wuxuu ka sareeya camaa yushrikuuna waxay ugu shariig yeelayaan ilaahay inuu lamid noqdo ay leeyihiin aaliha kalaa jirto ilaahay wuu ka nasahan yahay waxaas waana ka sareeya falaa tadribuu lilaahi alamthaala ina allaha yaclamu wa antum laa taclamuun waana soo dhaaftaan u malayna ayadan sharaxeeda meelihii aan hadda aan soo marayni base taas waxay ahd falaa tanna waxaa weeyaan falaa tadribuu lilaahi alamthaala falaa tadribuu lilaahi ilaahi ha ugu yeelina alamthaala miithaalyaalka oo hadhihina ilaahaas qaahirka oo qaadirka ah wuxuu lamid yahay kayta ama ilaahan oo sanamku ay caabudayaan hadhihina ilaahan ilaahaas uu la awood yahay yacni laa tusaawuu bayna maa باطلا baatila bimaa xaqun wa huwa allahu tabaaraka wa tacaala marka ilaahay ha u yeelina wax lamidyaalo ah asiga oo ha u samaynina falaa tadribuu lilahi alamthaala ina allaha yaclamu ilaahay wuu og yahay wa antum laa taclamuun yacni waxaadan garanaynin ilaahnimada in ilaahay waxaan waa wax kalaa lamid la yihahdo waxa ka ratib maayo adinka ma ma ogidiin ilaahayna wuu og wax lamidi inuusan jirin oo markaa waxaa layihi tii horo eh, wa antum taclamuuna layihi taas waxaa layihi fi rububiya inuu ilaahay koonkan boqorkiisa u yahay waa laysla wada og yahay laakiin in cibaadada ilaahay keligiis ou mutahaysto dad badan ay ka khaldan tahay walidaalika dad badan oo muslimiina ah maanta qubuur u tagayo hebloobu wiil isii maalan kaa raba caafimaad isii dad bani aadan nin asigaba makhluuqa oo sii dhintoo qabri ku jiro oo asiga u baahan in loo duceeyo nin baa maanta dhan iyaa kor oynaya meeshuu ilaahay aadila marka fiiri ilaahay inuu jiro awood leh ninkaa waa og yahay laakiin uluuhiyada o cibaadada ilahay inuu ku gaar yeelaa ka maqan طabcan taas waxa weeyaan suuraة الnaxl qul inamaa xarama rabya alfawaaxisha maa dahara minha wma baطna wاlإثma wاlbagya bgayri الxaqi waan tushrikuu biاllahi alxamdu lilah ma lam yunazil bihi sulطaana w an taquluu calى اllahi ma laa taclamuun nabi maxamed baa li risaalo dadka gaarsiinay sidaan ha ahaato qul waxaad ku tiraahdaa inamaa xarama rabbii rabbigayga wuxuu xarimay alfawaaxisha waxyaalaha aada u foolxun mantaha qubxuhu fi eh, fi lfuxshi yaa la yidhaha fawaaxish mithla azinaa waliwaad oo kale ya fawaaxishta la yidhaahda ilaahay wuu xarimay ma dahara minha waxa muuqda iyo ma batana waxa qarsoon ama dadka waxa u muuqda oo qofkii macsi oo lawada yaqaano dadkii o dhan u ad arkayaan u samaynaha ilaahay wuu xarimay mid aan lala ogeyn oo gooni u samayna ilaahay wuu xarimay inta dhan fawaaxishtaas ilaahay wuu xarimay wاlithmana waa xarimay bimacnaa waxa weye macsi mukhaalafa sharci ah oo saaxiibkii ninkii sameeye dembi ou ku helayona waa xarimay wاlbagyana ilaahay wuu xarimay xadgudub bgayri اlxaqi qofka xaq a soo aan lahayn inuu dadkii ku xadgudbo aladiina yadlimuuna الnaasa wayabquuna ilaahay wuu xarimay albagi bagi oo bxaqin maa jiro bagi waaba xadgudub waaye iyo dulmi iyo cudwaan ah bagi la yidhaahda marka waxaa la iska yidhahdaa qeyd kaashif ah weeyaano ma sida oo loo yiri oo kale wa yaqtuluuna الnabiyiina bgayri xaqin nebiyiintay dilayaan ayagoon xaq xaq aan u haysanin marka nebi xaq lagu dili kara ma jirto oo macnaha macnihii ayad laga fahmi maayo wayaqtuluuna inay banaan tahay anahu yajuuzu qatlu nabiy bxaqin nebi xaq lagu dili kara maba jirto liannahu macsuum waay marka bgayri اlxaqidaas waa qeyd kaashif macnaha waxa weeyaan baqiga muxaramnimadiisa unbay kutusiisaa oo asiga baqigi oo dhan waa bgayri اlxaqi ilaahay wuxuu kalou xarimay wa an tushrikuu biاllaahi ilaahay inaad ku shariig yeeshaan maa lam yunazil bihi sulطaanan ilaahay waxuu xujo u soo dejinay in la caabudo asnaam iyo waxyaalo adinka aad iska qorqorataan inaad caabudaan ood aaliha ka dhigataanne ilaahay waxyaalaha uu xarimou yahay liannahu in la caabudo xujo looma haysto maa anzala allahu biha min sulطaan wa in hiya ilaa asmaaءu samaytumuuha antum wa aabaa'ukum waa magaca unbay ilaahyaal ka yihiine madmuun ahaan adcafu lmakhluuqaat waay bal kuwa ilaahnimo loo caabuday markaa fiirisad asnaamta ah xawaaba jamaadaadba ida nafteeda xataa wax uma kari karto yadcuuna min duuni اllaahi maa laa yaduruhu wamaa laa yanfacuhu dalika huwa dalaalu baciid yadcuu laman daruhu aqrabu min nafcihi labi'sa almawlaa walabi'sa alcashiir wa an taquuluuna waa xarimay ilaahay inaad aada tiraahdaan cala allahi ilaahay inaad aada ku been abuurataan maa laa taclamuuna inaad ilaahay ku qowshaan wuxuusan dhihin waa waa akhtar shay waay waxaa la yidhi aayaddan sidii u kala horeyso oy u kala dambeysay uu sii kala daran tahay fawaaxista waa xun tahay waxaa kasii xun albagiga waxaa kasii xun alshraaku biاllahi bima lam yunazil waxaa kasii xun ataqawul cala اllahi bima laa naclam liannahu ninka ninka dhahay aniga ilaah baan ahay musharic sharciya laysoo dejiyey ninka dhahay waxawa ninkaasaa loo jeeda marka aayaddan waxay ay aada u tusinaysaa haddii maanta aad sharciga ilaahay ka hadlaysid waxaadan hubin inaadaan dadka u sheegi karin liannahu haddaad u sheegtid macnaheedii waxay noqonaysaa inaad adiga naftaada musharic ka dhigtay walaa taquuluu limaa tasifu alsinatukum lkadiba hada xalaalu wa xaraam litaftaruu cala allaahi lkadib marka waxaan waa xaraam waxaan waa xalaal markaad leedahay xuji sharci inaad u haysata al rabaa haddii kale waxaad noqonaysaa nin yataqawal cala allahi waa wax aad u adag waay marka in la iska fiiriyay u baahan tahay wallahu aclam sala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wa aalihi wa saxbihi ajmaciin